alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wslama tasliima kaiira kitaab ljanaa'iz can abi hurayrata radia allahu canhu qaala naca anabiyu sala allahu aleyh wasalam annajaashiya fi alyowmi aladii maata fiih abii horayra wuxuu yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam wargeeriyaadkii najaashi wuxuu sheegay oo wargeeriyaadkaa tabiyey oo dadka soo gaadhsiiyey fi alyowmi aladii maata fiih maalintii uu najaashi dhintay ayaa nebigu sala allahu alayh wasalam saxaabadiisa u sheegay maanta inuu najaashi dhintay wa kharaja bihim waa la soo baxay nebigu sala allahu alayh wasalam saxaabadiio waa soo saaray ila almusallaa meesha ciidda lagu tukado ayuu u soo saaray fa safa bihim waa safay nebigu sala allahu alayh wasalam inay safafisu taagaan wa kabbara arbacan afar ayaanu ku takbiirto salaatuljanaaza ayuu wuxuu ku tukaday najaashi isagoo afar eh, takbiiradood takbiiranaya xadiiska waxaa soo wariyey bukhaariiyo muslim aljanaa'is waa jamcu janaaza janaaza iyo jinaaza mid walba waa la yidhaahdaa labada mid walba waa la sheegay culammada qaarkood waxay yidhaha waa bimacnanoo janaaza iyo jinaaza waa isku mid ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen alfatxu lilaclaa waalkasru lilasfal janaasada mar waxaa loo isticmaalaa naxashka laftiisa marna janaasada waxaa loo isticmaalaa meydka naxashka saaran culammada qaar way kala farqiyeenoo waxay dhaheen janaase haddii la yahaa jiimka la kordhigo waxay noqonaysaa meydka naxashka saaran bay noqonaysaa haddii la hoos dhigana naxashka laftiisay noqonaysa waa markay leeyihiin alfatxu lilaclaa oo meydka ah waalkasru lilasfali oo naxashka ah ama marka la sii caddeeyaba la yidhaahdo alfatxu lilmayti waalkasru lilnacshi maydku wuxuu leeyahay axkaam fara badan buu leeyahay waxa u waajibta in la maydho waxa u waajibta in la kanfo waxa u waajibta in lagu tukado waxa u waajibta in la aaso axkaamo badan ayaa u waajiba xuquuqda muslimiintu isku leeyihiinna waxaa ka mid a marka mid xanuunsado in la booqdo ayaa ka mid ah marka mid dhinto in janaasadiisa laga qayb gala ayaa ka mid ah salaatuljanaasaha maydka lagu tukanayaa waa duca loo ducaynaayo iyo ixsaan loo samaynaayo loo samafalayo weeye ciddan u ducaynaysee ku tukanaysa ajar bay ka helaysa ee janaasadiisa raacaysa isagana nooc shafaacaa bay u tahay nooc shafaacaa ayay u tahay najaashi wuxuu ahaa boqorkii xabashida ayuu ahaa waxaa jira gaaladii quraysheed markay nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisa aad u dhibeen oo qaarkood aad loo cadaabi jiray oo loo dhibaatayn jiray oo loo garaaci jiray oo saxaabadii qaarkood la dilay oo qaar ciqaab joogta ah lagu sameeyey dhibaatooyin badani ay dhaceen nebigu wuxuu u sheegay sala allahu alayh wasalam xabasho waxa ku sugan dhulka xabashida boqor aan agtiisa waxba lagu dulmiyin bal haddaa u tagtaan ka warrama halkaasay saxaabadii hijroodeen reer madiine markaa may islaamin saasay ku soo hijroodeen saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam jamac ka mida laba goor baana hijradu dhacday hijratuuluulaa iyo hijratu ahaaniya sidaasay ugu tageen boqorkii xabashidu meeshuu joogay caasimadda ahayd ayay ugu tageen waxay moodaan dadka qaarkood baddani inaynay markaa jirin oo saxaabadu lug ku soo mareen bay dadka qaarkood moodaan wax se jira maaha baddani waa qadiim baddan cas baxru qulsun baa la yidhaahdaa waa bad qadiimoo horraysay bale culammadu waxay yidhahdeen waa baddii fircawn lagu halaagay sida kutubu tafaasiir ay qorayaan calaa kulli xaal waa bad qadiim ah saxaabada nebigu sala allahu alayh wasalam doonyay kaga soo tallaabeen inay doonye kaga soo tallaabeenna axaadiista bukhaarigaaba sheegaysa saxiixyaday ku sugan tahay marka inay bannaan iska ahaydoo lug lagu mari jiray maaha ninkii beenawaaskaa warkuu yidhaha dadka qaarkood ku kadsoomeen waxay yidhahdaan mid badan iska sheegi jiray oo dadka inuu kaga qosliyuun dooni jiri ayaa yidhi baa layihi halkaanaanu ka cayaar gudnay oo dabeed markaa halkaasaanu cararnay oo cadan baanu cayaar gudnay markaasee badda xaggaa ka marteen markaasuu baddu shalay baddani waa qadiim waa bad jirta beenahaasi iyana idin kedin oo haddaasow la yidhaahdo soomaalidu waagii hore lug bay ku soo xajin jirtay jawaabtu waxay tahay way jirtaa laakiin meeshay mari jireen baddan maaha way wareegi jireen kinaalka suways halka laga sameeyey halkaasaa berri ahaan jirtay meeshay ka gudbi jireen halkaas laheed intaan kinaalka la samayn dhulla maray ahayd meeshu kinaalkana waa la qoday kun siddeed boqol iyo dhowr iyo lixdankii baa la fura wixii ka horreeyey waxay ahayd berri marka haddaad maqasho cid baa odayaashii hore ku soo xajiday lug ku soo xajiday meesha la mari jireen waxay ahayd in xaggaa laga wareego dabeedna xaggaa masar laga soo galo lugtaa la soo maro waa masaafo badan saxaabadii nebigu sala allahu alayh wasalam waa soo hijroodeen waxaase la ysku hayaa xaggay ka soo degeen soomaalidu waxay sheegtaan inay zaylac ka soo degeen ilaa ad arkayso wadaaddo odhanayaa diintu waxay soomaaliya soo gaadhay intaynay madiine gaadhin waar beenta iska daa ma soomaaliya baa markaa jirtay haddaa xabashi tihiin dahaa haddaad tihiin xabashi baanu nahay oo reer najaashaannu nahay dee waxbaaba idinku jira dad kale waxay yidhaahdaan waxay ka soo degeen musawac suudaantuna waxay yidhahdeen waxay ka soo degeen sawaakin dekedda ay ka soo degeen ma baa oo suudaan ka tirsan mise waa musawac oo hadda ereteriya ka tirsan mise waa zaylac meesha ay ku socdeen waxay ahayd boqorka najaashi meeshuu joogay boqorka najaashi meeshuu joogay iyo saylacna shaqo iskuma leh waayo caasimadda waagaa uu joogay xabashida u ahayd caasimadda waxay ahayd uksuum bay ahayd uksuum galbeedka etoobiyay ku taallaayo gobolka tikreegay ku taallaa addiis waadan baa la sameeyey waa meel cusub marka loo eego halkaas laakiin caasimadda qadiimkee horraysay uksuum bay ahayd waana meesha hadda najaashi ku aasan yahay waa gobolka tikreegay ku taallaa marka la eego musawac iyo uksuumna waa isku beegan yihin waana isu dhow yihin oo labada mawdice kale la sheegayaba yada uga dhow waxaa loo badiyaa meeshay saxaabadu ka soo degeen inay musawac tahay calaa kulli xaal taasi waa umuur taariikhiya najaashi waa laqab boqor kastoo waagaa xabasho xukuma waxaa lo odhan jiray najaashi magac kaluu se lahaa magacaa waxaa la odhan jiray asxama la odhan jiray bisaad asxama saxaabadii nebigu sala allahu alayh wasalam uksuum bay tageen gaaladii quraysheed kama samrine wafday ka soo daba direen iyagoo leh dad naga soo firdhaday oo diintayadiina ka baxay taadiina aan soo gelin baa kuu soo galay oo fallaaga ah noo soo celiyo gacanta naga soo gelin wafdigii qurayshi soo dirtay sidaasay ula tageen boqorkii wuxuu idhi nimanka la sheegayo u yeedha waa loo yeedhay wuu waraystay markuu waraystay jacfar baa hadlay jacfar ibnu abi taalib wuxuu u sheegay iyagoo jaahiliye ku sugan in ilaahay rasuul u soo diray rasuulkii inay rumeeyeen oo raaceen taana lagu dhibaateeyey dadkanna dad aan diin haysan oo kitaab munasalaba aan haysanin inay yihiin oo yacni rasuulka maxaa u raacdeen nagu dhibayaan waxay yidhahdeen nimankii gaalada quraysheed ka socday si ay boqorka u cadhogeliyaanoo nimankan inuu ugu cadhoodo ay u sababaan bay waxay yidhahdeen xataa wax kale iska daaya ciisay caayaan bu yidhahdeen boqorkuna wuxuu ahaa kiristaan buu ahaa nasraani ayuu ahaa markay yidhahdeen xataa ciise ayay caayaan ayuu weydiiyey waxay ciise ka odhanayaan dabeedna waxay yidhaahdeen ciise wuxuu ahaa addoon ilaah iyo rasuulkiisii ayuu ahaa waxay ku akhriyeen aayaadka suuratu maryam ayay ku akhriyeen dabeedna wuxuu ku yidhi ciise sidaa ay sheegeen intaa in la'eg dheeraad kama lahayn nimankii waa diray waxay doonayeen uma yeedhin yagiina wuxuu ku yidhi idinkoo wax dhibaato aan laydiin geysanaynin yaa si xora ugu noolaada buuhi isna waa islaamay wuxuu noqday muslim ayuu noqday ha yeeshee nebiga sala allahu alayh wasalam lama kulmin umana tegin boqornimadiina kama tegine sidii buu boqor u ahaa dadkiisi qaar ka midoo islaamay waa jiraan laakiin haalibka dadku u talinayey gaalnimadii bay ku baaqi ahaayeen laakiin qayb ka mida ah islaamtay isaguna waa islaam nebigu sala allahu alayh wasalam markii uu dhintay maalintaa lafteedu u sheegay saxaabada in najaashi dhintay saxaabadii u hijrooday markii madiina hijradeedii ay dhacday oo reer madiine ay islaameen way soo hijroodeenoo madiinay dee dad tageen madiina ayay u hijroodeen oo waa ka soo noqdeen xaggii xabasho waa ka soo noqdeen najaashi waa islaamay isagoo muslima ayuu dhintay waxaa laga qaadanayaa ruuxu hadduu shareecada intuu garanaayey inuu ka awoodo kaga camal falo shareecadii inuu bartaana aynay u suuro gelin wixii aanu ogayn inaan markaa dembi ku qabin saxaabigu waa inuu nebiga la kulmo sala allahu alayh wasalam mar haddaanu nebiga la kulmin saxaabi noqon maayo laakiin waxaa la yidhaahdaa ciddii wakhtigii nebiga sala allahu aleyh wasalam islaamtay ee nebiga la kulmin mukhadaran baa la yidhahdaa mukhadramkana waxay culammadu yidhaahdeen taabiciintu la midiye waa taabiciyun buu noqonaya tabaqadda taabiciinta ugu horraysa ayuu noqonaya marka nebigu sala allahu aleyh wasalam shanigiisii waa tanwiihiyo saru u qaaday islaamnimadiisi inay sugan tahayna waa tilmaamay inna akhan lakum fi lxabashati qad maat sida riwaayaadka qaarkood ku soo aroortay walaal idiin sugnaaday oo xabasho ku sugnaa ayaa dhintay fa salluu calayhi ku tukada nebigu sala allahu alayh wasalam salaatuuljanaaze ghaa'ib ah ayuu ku tukaday saxaabaduna kula tukadeen saxaabadana u amray inay kula tukadaan waxay culammada qaarkood ka qaataan salaatuuljanaasaha ghaa'ibkaa in lagu tukan karo qof kastoo muslima oo dhintay ciddii aan joogini janaasadiisa inay ku tukan karto salaatuljanaase qaa'iba fuqahada qaarkood baa si caama arrinkaa xadiiskaa uga qaatay halkaa xadiis waxaa ka mid a ah shaaficiyada madhabu shaaficiya waxay qabaan ruux kastoo muslima oo aanad janaasadiisi joogin salaatuljanaase ghaa'iba waad ku tukan kartaa laakiin ishkaal bay leedahoo dee nebiga halkaa mar bay ka dhacday xaalad gaarana markaa keensatayoo waxay culammada qaarkood yidhaahdeen baladkiisa maadaama beled gaaladu haalib u tahay ay uu joogay hadday xataa muslimiini la joogtayna salaatuljanaaze iyo qaabkeedii inaynay garanayn iyo in lagu tukadana ay dhici karto oo ay u badan tahay salaatuljanaaze inaan cidi ku tukannin najaashi inaan lagu tukan ay u badan tahay sidaasuu ugu tukaday marka ciddii xaaladdiisu la mid noqoto xaaladdii najaashi oo kale oo beled laysleeyahay cidi kagama tukannin ku dhimataa xaaladda noocaasa waa lagu tukanayaa haddii kale maya culammada qaarkoodna saasay mareen waxaana caddaynaya yidhaahdeen saxaabo fara badan baa dhimatay iyadoo nebigu sala allahu alayh wasalam aanu joogin janaasadooda lamana soo naqlin inuu nebigu ku tukaday sala allahu alayh wasalam marka tarki haaliba ciduu nebigu salaaddoodii ka tegey oo dadkii maqnaa ah uu janaasadooda ka maqnaa halkaa ruux keliya uu ku tukaday xukunka qaalibka ama waxaa laga qaadanayaa ruuxaa qure uu ku tukaday mise waxaa laga qaadanayaa tegista uu ka tegay aanuu ku tukan kuwii kale yacnii haaliban haddaanu mar ku tukan jirin dee waxay noqonaysaa tarkigaa uu joogteeyey ee faraha badan leh inaan la tuurin ee la qaato laakiin ciddii xaaladdiisu xaaladda najaashi oo kale la mid noqoto iyada ha la yidhahdaa lagu tukado culammada markaa odhanaya salaatuljanaazuhu nebigay ku gaarto cid kale lama iman karto abu xaniife iyo maalik baa ka mida bacdi culammada ka midna way dhexdhexaysteen labadoo waxay yidhaahdeen haddii aan lagu tukanna waa lagu tukanayaa salaatuljanaaze haa'iba haddii kale laguma tukanayo waana sida shaykhulislaam ibnu taymiya maray riwaaya can imaam axmed oo saa sheegaysaan waa jirta marka calaa kulli xaal sunnaha nebiga sala allahu alayh wasalam kama mid ahaa ruux kastoo muslim oo dhintay oo janaasadiisa aanu qofkaasi xaadirin inuu yidhaahdo sunno waxa ah inaan inna ku tukado salaatuljanaaze sunnada waa khilaafsanta waayo atarku raatibu sunnatun kalficli araatib tarkiga joogtada ahee raatibta ahi waa sunna sida ficilka raatibta ahiba sunna u yahay marka sunna tarkiya iyo sunna ficliyaa jirta culamada qaarkood ijtihaad kale waxay la yimaadeen inay yidhaahdaan ciddii islaamka iyo muslimiinta nafci weyn oo gaara ku leh oo waxtar weyn ku leh ruuxaasoo kale haddii janaasadiisa laga maqnaa salaatuljanaasaha lagu tukado haddii kale ayaan lagu tukan waxaana laga sheegay imaam axmed riwaaye inuu ku yidhi idaa maata rajulun saalixun sulliya calayh hadduu nin wanaagsani dhinto waa lagu tukanayaa waxtaja biqadiyati najaashi sidaasaanu arjaxay buu odhanayaa saaxibu taysiir alcallaam shiikhayagii cabdiraxmaan assacdi tafsiilkaasuu arjaxay waxaanu yidhi wacalayhi alcamalu fii najdin fa yusalluuna cala man lahu fadlun cala almuslimiin wayatrukuuna man cadaah ibnuqayimna wuxuu yidhi tafsiilku ayaa asaxu alaqwaal ah cala kulli xaal masalada kolle khilaafkaa badan baa ku jira in laakiin la yidhaaha nebiga ku gaarto cid kale ma samayn karto sida markaa waxaa weeye imaam maalik iyo imaam abu xaniifa laga sheegay nadar baa ku jira waayo hadday nebiga ku gaar tahay maxay saxaabadu nebiga ula tukadeen ila keligii nebigu kuma tukane saxaabadii waa kula tukadeen waanu amray inay kula tukadaan fa salluu calayhi kan xadiiska inoo qorna muxuu sheegayaa wa kharaja bihim ila almusalla fa salla bihim wa kabbara arbacan marka khusuusiyada nebigay ku gaar tahay inaanay sax ahayn ayaa laga qaadanaya marka waxay noqonaysaa un calaa kulli xaal ciddii xaaladdiisu ay la mid noqoto xaaladdii najaashi oo culammada qaarna ay leeyihiin xagga salaad la'aanta aan lagu tukan ay kala mid noqoto ama loo badinayo inaan lagu tukan danni haaliba baa lagu tukanaya ama la yidhaahdo ay kala mid tahay xagga nafciga uu muslimiinta uu fadli ku leeyahay iyo asar marka waxa naafico baaliga baa lagu tukanaya waayo najaashi iyadoo mu'miniintii ay la daciifsanayo la dhibaataynayo cadow ka cararaya ayuu magangeliyey oo hooyey uuna yidhi cid wax idinku samaynaysaa ma jirtee ku sugnaada beledkanoo jooga uu sidaa ku yidhi waxaa kaloo laga qaadanayaa nacyiga mid bannaani inuu jiro xadiis baa soo arooray sheegaya iyaakum wannacya fa ina annacya camalu ljaahiliya culammada qaarkoodna waa quweeyeen waxaan idinka digayaa yacnii warka geerida in la laliyo oo aad marka waxa weeye loo baahiyo geerida hebel baa dhintay ya yacni waxa weeye taas lala qayliyo oo aad loo baahiyo waayo nacyigaasi geerida aadka loo baahinaye loo sheegayo oo laleeyahay hebel baa dhintay lala dhawaaqayo ya meel walba laga ridayo waxay ka mid tahay shaqooyinkii gaaladu samayn jireen bay ka mid tahay marka nacyigii waa la diiday wargeeriyaadkii in waxa weeye la baahiyo aad loogu qayliyo laakiin culammadu waxay yidhaahdeen labaa kala duwan haddii waxa weeye loo sheegayo warka geerida maslaxa hadday ku jirto oo qaraabadiisii iyo asxaabtiisii iyo si loo aasa iyo si loogu duceeye iyo si waxa weeye janaasadiisa looga qayb gala iyo haddii waxyaalaha loo sheegaayo dhibi kuma sugna laakiin qaylada keliya lala qaylinayo oo leeyahay hebel baa lagu baa lagu jabay macnihii baroortoo kale ay shabbihi kartaa marka nacyiga la diidayaa waa kii wax maslaxii aanu ku jirin kaasaa markaa la diidaya laakiin ciddii qaraabada la ahayd ama saaxiibbada la ahayd ama ay isku xidhnaayeen ama yacni looga jeedo in dadka ku tukanaya la badiyo ama janaasadiisa in laga qayb galo ama in loo duceeyo iyo wax la mida tan noocaasi inaan mamnuuc ahayn baa laga qaadanaya xadiiskan baana sheegaya naca nabiyu sala allahu aleyh wasalam annajaashiya waxaan maqlay waagii hore waxaa la samayn jiray marka qof dhinto ninbaa faras fuuli jiraa loo eryi jiro odhan jiray hayaay hayaay dabeed markaasa odhan jira hebel baa dhintay deetan noocaasi armay tii la diidaayay noqotaa oo yacni ay noqotaa nacyigii la reebayey can jaabirin radia allaahu canhu ana anabiya sala allahu alayh wasalam sallaa cala annajaashiyi fakuntu fi asafi ahaani aw ahaalisi jaabir waxau ihi radia allaahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wasalam sallaa cala anajaashiyi wuxuu ku tukaday najaashi boqorkii xabashida muslim buu ahaa waa islaamay fa kuntu fii safi ahaani aw ahaalii waxaan ku sugnaa buu ihi safka labaad ama safka saddexaad labada mid baan ku sugnaa buuhi xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim waxaa fiican safafka in loo badiyo dadka janaasada marka lagu tukanayo in safafka la badiyo waa fiican tahay weliba jamacna in loo raadiyo jamac fara badan baa aduu si fiican oo mar kastoo jamacu badan yahay oo cidda u ducaynaysaa farabadato in shafaacadaa loo aqbalo cadaabka laga badbaadiyo waa loo rajaynaya waa loo rajaynaya saas aawadeed waa in inaga qariyun waa inaan la odhane jamaca badan waa in lala doontaa jamaca badan waa in lala doontaa nebigu wuxuu ku sheegay sala allahu aleyh wasalam axaadiista qaarkood ruuxay ku tukadaan afartan qof oo ahlu tawxiid ahi ay ku tukadaan yani ahlu tawxiid ah oo muwaxidiin ahi ay ku tukadaan shafaacadooda waa loo aqbalaya ilaa shuficuu fiih xadiis kale wuxuu sheegayaa qofkay ku tukadaan boqol qof ay ku tukadaan yacni waa u shafeeco qaadayaan marka jamacba jamacuu ka badan yahay in loo raadiyo ayaa aad iyo aad u habboon dadkana haddii la filaayo inaynay garanaynin salaatuljanaazihi marka lagu tukanayo waa in loo sheegaa sida loo tukanayo salaatuljanaasah waa laga yaabaa dadka qaarkood dee inayna garanaynba si salaatuljanaasihii loo sameeyo marka in loo sheego lagu celceliyo ayaa fiican sida loo samaynayo can cabdillaahi bni cabaasi radia allaahu canhuma ana anabiya sala allahu alayh wasalam sallaa calaa qabrin bacdamaa dufina cabdullahi bni cabbaas waxa uu sheegay in nebigu sala allahu alayh wasalam sallaa calaa qabrin uu ku tukaday qabri korkii bacdamaa dufina markii shaqsigii la aasay dabadeed ayuu xabaasha korkeeda nebigu sala allahu alay wasalam kaga tukaday fa kabbara calayhi arbacan afar goor buu takbiirto allahu akbar yidhi xadiiskana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu ku tukaday ruux la aasay ayuu ku tukaday ruuxani wuxuu ahaa gabadh masjidka xaadhi jirtay masjidkay nadiifin jirtoo xaadhi jirtay maalintii dambuu nebigu sala allahu aleyh wasalam gabadhiibu arki waayey markaasaa wuxuu ihi meeday gabadhii waxa la way dhimatayoo waa aasnay maxay isoo ogeysin weydeen buu waxay ku yidhahdeen habeen bay ahaydoo waxaanu isidhi rasuulka sala allahu alayh wasalam waxba ha kicinnina marka intaannu ku tukannay baanu aasnay nebigu wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam kaalay xabaashii tusa xabaashii kaalay ee tusa waa la kaxeeyey xabaashii baa la tusay xabaasha korkeedii buu salaatuljanaazihi kaga tukaday nebigu sala allahu alayh wasalam marka xadiidku tuu ku saabsan yahay taasay ahayd waxaa laga qaataa ruuxa aanu markaa janaasadiisii shakhsigu joogin oo ka qayb gelin walow haba lagu tukadee inta aasitaanku dhow yahay xabaashiisa inta la tago in lagaga dul tukan karo taasna waxay ku tusinaysaa gabadhaasi qiimaha nebiga agtiisa ay ku lahayd ayay ku tusinaysaa waxay ku tusinaysaa raxmadda nebiga sala allahu alayh wasalam iyo sida markaa dadka ugu naxariisanayey sida uuga warqabay sida waxa weeye markaa aanu u yasayninoo u xaqirayn sha'nigeedii waa weyneeyey gabadha maa isoo ogaysiisaan buu yidhi markii dambena intii kuma dayne iyadoo lagu tukaduu yidhi xabaashii tusoo xabaashii korkeedii uu kaga tukaday salaatuljanaasaha axaadiista aynu soo aragnay waxay sheegaysaa afar goor in la takbiiranayo labada xadiis aynu soo marray labaduba waxay sheegayaan fakabbara calayhi arbacan iyo wa kabbara arbacan waana la ysla oggol yahay afar goor in la takbiirto salaatuljanaasaha waxayse culammada qaarkood yahay ma laga badin karaa inaan laga yarayn karin iyadu waxa weye waa suganta afartaa takbiirood waxay ka dhigan yihiin afar rukni bay ka dhigan yihiin haddii mid ka mida laga tago salaatuljanaasahaasi asixi maayo culamada qaarkood waxay yidhahdeen waa laga badin karaa culamada qaarna waxay yidhahdeen may lagama badin karo jumhuurka culammadu waxay leeyihiin lagama badin karo bacdibaaba sheegtay ijmaac laakiin ijmac uma sugna daa'ifa culammada ka midii ah waxay yidhahdeen waa laga badin karaa innagii hore u yaro sheegnay takbiirada koowaad markuu takbiirto waa takbiiratulixraam allahu akbar buu odhanayaa wuxuu akhrinayaa faatixada suuratu alfaatixa waxaa sii fiican inuu suurad raaciyo haddaanu raacinna dhibi kuma sugnaa laakiin taa koowaad allaahu akbar markuu yidhaahdo faatixadu akhrinaya takbiirada labaad markuu takbiirto allaahu akbar yidhaahdo salliga ibraahiimiyada la akhrinayaa allahuma salli calaa muxamadin wacala aali muxamadin kama sallayta calaa ibraahiim wacala aali ibraahiim ila aakhirihi ilaa laga dhammaynayo salaatulibraahiimiya ayaa nebiga loogu sallinaya oo atixiyaadka dabadeed aynu akhrinno waa takbiirada labaad marka hore aad takbiiranaysana waxaad niyoonaysaa inaad shakhsigan ku tukanayso hadduu nin yahay hadduu gabadh yahay hadday jamac yihiin jamcan inaad ku tukanayso takbiirada saddexaad markuu takbiirto allahu akbar yidhaahdo wuxuu ku ducaynayaa duco caam ah oo meydkana uu ducaynaayo muslimiintoo dhanna uu ducaynayo allahuma akfir lixayina wa mayitina wa sagiirina wa kabiirina allahuma in kaana muxsinan fazid fii ixsaani wain kaana musii'an fatajaawaz canhu yacnii axaadiista sidii ku soo aroortay ducooyinkii allahuma man axyaytahu mina fa axyihi cala alislaam waman tawafaytahu mina fatawaffahu cala aliimaan yacani wahaluma jara ducooyinku waa badnaayeen ducooyinkaa wax ka midu akhrinaya takbiirada afraad markuu takbiirto duco maydka u khaas ah ayuu ku ducaynaya allaahumma akfir lahu allaahumma arxamhu intaa dabeed waa salaamad noqsanaya salaatuljanaazi marka waa dhanta afartaa takbiiro waxay ka dhigan tahay arkaan afaray ka dhigan tahay baabun fi lkafni wuxuu u baab yahay kafanta ayuu u baab yahay maydka la kanfaayo axkaamta ku saabsan can caaishata radia allahu canha ana rasuul lahi sala allahu aleyh wasalama kufina fii halaaati ahwaabin yamaaniyatin biidin saxuuliya caaisha waxay sheegtay in rasuulka sala allahu aleyh wasalam lagu kanfay fii halaasati ahwaabin saddex maro in lagu kanfay saddexdaa maro oo yamaaniyatin yaman loo nisbeeyey yaada in la shadiyo in la khafiifiyo labada waxa fiican in la khafiifiyo oo yamaaniyatin la yidhaahdo agsarka culammadu saasay sheegeen wejiga kale ma bannaan yahooyaada in la shada ahi mise ma bannaana khilaaf baa ku jira bacdi culammada ka mid waa diidaanoo waxay dhahan lamama shadi karo oo mar hadday nisba tahay maxaa loo shadi kari waaye waxay yidhahdeen ya'dii yaa u nisbada ahayd way shadnayd asaalatanoo waa la yaqaanay ha yeeshee labadii ya'ood mid ka midaa loo beddelay alifkan loo beddelay oo alifkan laga ciwad yeelay inta la xadfay ayaa bicibaara asax ciwad in laga cabbiraa fiicane alifkaa laga tacwiidiyo laga ciwad yeelay bacdu ahlicilmina beddel waaba ka cabbiraan waxaanay leeyihiin laa yujmacu bayna almucawadi waalmucawadi canhu ama bayna albadali waalmubdali minhu lama kulmiyo kii wax laga beddelay iyo kii lagu beddelay oo labadu inay wada joogaan ma dhici karto ee haddaan alifka laga ciwad yeeli lahayn yamaniyatin baa la odhan lahaa ila nisbatu ilaa yaman waa in ya mushadada alla raaciyo lamase raacina yamaaniyatin baa la yidhi sidaas ayaa la yidhi saas aawadeed ba axaadiista ay ku soo aroortay nebigu inuu yihi sala allahu aleyh wasalam aliimaanu yamaanin waalfiqhu yamaanin waalxikmatu yamaaniyah bacdi culammada ka mida ah hadda waxay soo naqliyeen weji odhanaaya ya'da waa la shadi karaa jawharina siibaweyhi ayuu wejigaa ka soo naqliyo ka sheegay waxaad garanaysaa sida fasiixi inay tahay yamaaniyatin fii alaasati aswaabin saddex maro ayaa lagu kanfo yamaaniyatin yaman loo nisbeeyey oo yaman lagu soo sameeyey maryahaasoo biidin cadcad maryahaasoo saxuuliyatin qaryo saxuul la yidhaahdo yaman ka mida loo nisbeeyoo lagu soo sameeyey ama saxuuliyatin saxuul loo nisbeeyey oo la yidhaahdo waxaa looga jeedaa nin maryaha aad u maydhi jiray oo caddayn jiray qasaara qasaarka waxaa la yidhaahdaa ninka doobbilaha ah ee maryaha maydha ama la yidhaahdo saxli baa laga keenoo saxligu waa bayaadkiiyo naqaaga waa caddaanta laysa fiiha qamiisun walaa cimaamah saddexdaa maro oo aanu qamiisna ku jirin cimaamadina ku jirin bukhaari iyo muslim ayaa xadiiska soo wariyey xadiidkan waxaa laga qaadanayaa maydku markuu dhinto in la kanfa inay tahay kafantuna waa maryaha lagu duuduubayo marka la aasayo ayaa waxaa la yidhahdaa kafni ayaa la yidhahdaa asturaada ayaa looga jeedaa in la kanfaana waa waajibo waxay noqonaysaa fardu kifaayay noqonaysa diyaarinta maydka la diyaarinayo marka la aasayo tajhiiskaasay ka mid tahay kafanta la kanfayo oo cid ku tabarrucdaa haddaynay markaa ka dulqaadin xooluhu ka dhintay ayaa laga kanfayaa oo lagu xabaalaya xabaasha loogu qodayaa yacnii lagu diyaarinayaa meydka ragga iyo dumarka mid walbana waa la kanfayaa nebiga kafantii la kanfay waxay ahayd saddex maraa lagu kanfay kafantuna waxay leedahay kamaal iyo dee mujzi qadarna waa qadarka ugu yar qadarna waa kamaalkiisa iyo dhammaystirankiisa sunnaha ah qadarka ugu yaree mujsi wuxuu noqonayaa dee wuxuun maydka qarinayo lagu duuduubo walow maro quraba ha noqdeen saxaabada qaarkood waa dhacday in kafan loo waayey oo kafan wada gaadha inta loo waayey in waxaweeye madaxa marka xaggiisa lagu soo asturanayo luguhu inay muuqanayeen xagga lugaha marka laga dhammeeyo maradana in xagga markaa madaxu muuqanayn dabeedna nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam xagga madaxa ka soo dhammaystiroo ka soo bilaaba lugahana wax korka ka saara yacni markaa dhir waxaa soo googoysaan iyo wax la mida ashyaadaa markaa saara kafanta nebiga lagu kanfay sala allahu alayh wasalam qamiisina kuma jirin cimaamadina kuma jirin saddexdaa maroo keliyaa lagu kanfay wax kale laguma kanfin wadaad baa laga sheegay inuu yidhi nebiga sala allahu alayh wasalam kafantii lagu kanfay waxaa ka mid ahaa qamiis iyo cimaamad markaasaa waxaa la weydiiyey wadaadkii la odhan jiray ismaaciil ibnu isxaaq alqaadi markaasaa la yidhi cabdulcasiis alhaashimi ninka la yidhaahdaa cabdulcasiis wuxuu yidhi nebiga sala allahu alayh wasalam kafantii lagu kanfay waxaa ka mid ahayd qamiis iyo cimaamad ismaaciil ibnu isxaaq alqaadi wuxuu ku jawaabay arrinka noocaasi ma jiro nebiga sala allahu alayh wasalam saddex maroo aan qamiis iyo cimaamadi toonna ku jirin baa lagu kanfay dabeedna xadiiskuu sheegay saas aawadeed saddexdan maroo qamiis iyo cimaamadi kama mid ahayn saddexda maro wax kaleoo ka dheeraadoo qamiis iyo cimaamadiina ma jirin labada midnaba ma jirin waa dhici kartaa maydka in lagu kanfo mara duug ah in lagu kanfaa waa dhici kartaa abuubakrin isidiiq radia allaahu canhu ardaah markuu sakaraadaayey maradii uu markaa xaaladda uu xanuunsanayey huwanaa ee saarnayd ayuu wuxuu yidhi haddaan nafbaxo tan ii maydha iyada igu kalfa markaasaa waxaa lagu yidhi waa duug baa lagu yidhi abubakar wuxuu yidhi inna alxaya axaqu biljadiid ruuxa nool baa u xaqnimo badan marada cusub marada cusub ruuxa nool baa u xaqnimo badan waayo ruuxan kale si degdegaa looga siibayaa oo bimacnaa wuxuu tilmaamayaa de aboor baa cunaya maadaamay sidaas tahay aniga tayda duugga i maydha taa igu kanfa dumarka culammadu waxay yidhaahdeen waxaa lagu kanfayaa shan maraa iyaga lagu kanfayaa oo mid waxa looga dhigayaa gunti baa looga dhigayaa midna khimaar baa looga dhigayaaoo xaggan madaxa iya baa lagu xidhayaa midna waa loo gelinayaa labana waa lagu duuduubayaa saas yadaaba ahlucilmigu ay yidhaahdaan can ummi catiyata alansaariyati qaalat dakhala calayna rasuul ullahi sala allahu alayh wasalam xiina tuwufiyat bintuhu zaynab ummu cadiya waxay tidhi waxaa noo soo galay rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu noo soo galay xiina tuwufiyat markii la oofsaday ee ay dhimatay bintuhu inantiisii zaynabu zaynab ahayd ay dhimatay ayuu noo soo galay fa qaala wuxuu uhi nabigu sala allahu alayh wasalam ighsilnaha salaasan maydha saddex goor aw khamsan ama shan goor maydha aw akara min daalika ama wax intaa ka badan maydha in ra'aytunna daaliki bimaa'in wa sidrin haddaa aragtaan oo ay idinla muuqato inaa shan wax ka badan maydhaan hadday idinla muuqato kadaaliki waxay u dhacaysaa qadarkii hore la soo sheegay wax ka badan bimaa'in waxaa ku maydhaan biyo wa sidrin iyo markaa caleen gob ku maydha biyo iyo sidri ku maydha biyaha iyo qasilkaas ku maydha wajcalna ka yeela fi laakhirati ay fi alghaslati alaakhirah maydhitaanka dambe ee ugu dambeeyana waxaa ka yeeshaan kaafuuran kaafuur ka yeela aw shay'an min kaafuurin ama wax kaafuur ka mid a ah. fa idaa faraqtunna markaa ka faaruqdaan fa aadinnanii i ogaysiiya inaad ka faaruqdeen falammaa faragnaa ummu cadiya waxay tihi markaannu ka faaruqnay aadannaahu waa ogaysiinay nebiga sala allahu alayh wasalam fa actaanaa wuxuuna siiyey xiqwahu ama xaqwahu guntigiisii ayuuna siiyey asal ahaan waxaa la yidhaha mawdica guntiga laga xidho ayaa la yidhaahdaa laakiin markii dambe waxaa loo gudbiyey maradii lagu guntanaaye guntiga laga dhiganaye lafteedii in xiqwi lagu magacaabo laakiin asaalatan waxay ahayd mawdica marka waxay noqonaysaa majaaz calaaqadiisu ay tahay mujaawaro sida ghaa'itba loogu itlaaqay cala alfadlati alkhaarijati min alinsaan iyadoo asaalatan ay ahayd meesha godan fa actaanaa wuxuuna siiyey tidhi nebigu sala allahu alayh wasalam xiqwahu maradii guntigiisa ahayd buu noo dhiiboona siiyey waana siiyey waa noo dhiibay u jeeddaa si aan ugu kafanno fa qaala wuxuu idhi ashcirnaha iyaahu shicaar uga dhigoo jidhkeeda marada xigta waxaa ka yeeshaan iyaahu kan oo isaarka ah ka yeela maradan guntiga ah jidhkeeda xigsiiya waxaa kale jira wax la shicaar iyo wax la disaaru shicaarka waxaa la yidhaahdaa maryaha xiga jidhka xiga ayaa la yidhaahdaa shicaar garanku waa shicaar marada xagga hoose laga xidhanaya waa shicaar maryaha xagga hoose jidhka xigaya shicaar baa la yidhahdaa maryaha saree ka sarraynayana disaar baa la yidhaahdaa markaa shicaar uga dhiga ashcirnaha bimacnaa ay ijcal shicaaraha waxaa ka yeeshaan shicaarkeeda marada jidhkeeda xigta iyaahu isaarkan ka yeela maradan guntigaah yacnii wuxuu u jeedaa izaarahu guntigiisa bukhaari iyo muslim baa soo wariyey wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugnayd aw sabcan waxaa maydhaan alaaan aw khamsan aw sabcan halka aw aksara min daalika ay tahayba aw sabcan la yidhi bukhaariyo muslim baa iyadana soo wariyey toddoba goor maydha wa qaala wuxuu udhi nabigu sala allahu alayh wasalam ibda'na ku bilaaba bimayaaminihaa midigyadeeda ku bilaaba oo xaggeeda midig maydhistaa maydhaysaan ku bilaabo horraan maydha oo bidixda dambaysiiya wa mawaadici alwuduu'i minha iyo meelaha weysada oo jidhkeeda ka mida ku bilaaba bukhaari iyo muslim baa soo wariyey wa anna umma catiyata iyo in ummu catiyo qaalat ay tidhi wajacalnaa waxaannu ka yeelnay ra'saha madaxeedii ay shacara ra'siha baa loo jeedaa timihii madaxeeda waxaannu ka yeellay alaasata quruun saddex gees baanu ka yeelnay alaasata quruun saddex gees bimacnaa timihii baanu markaa aanu isku soohnay marka waxaanu ka dhignay saddex rablaannu ka dhignay oo rablo waliba gaarkeeda yacnii isugu xidhan tahay saddexda gees saasaa looga jeedaa aan saddex qaybood laga dhigo laba qayboodoo hareeraha ah iyo qayb xagga dhexa ah markii sidaa loo ururiyey timihii ayaa dabadeed wax lagu xidhaya zaynab waxay ka mid ahayd ubadkii nebiga sala allahu alayh wasalam bay ka mid ahayd waxaanay ahayd awlaaddii nebiga sala allahu alayh wasalam ruuxii ugu weynaa ayay ahayd abilcaas ibnu rabiic ayaa guursaday ubadna waa u dhashay waxaynay dhimatay nebiga sala allahu alayh wasalam intuu noolaa ayay dhimatay nebigu sala allahu alayh wasalam dumar ee maydhaya zaynab ayuu wuxuu u sheegayaa siday u maydhayaan iyo waxay ku maydhayaan wuxuu yidhi waxaa maydhaan saddex goor ama shan goor ama toddoba goor waxaa laga qaadanayaa meydka marka la maydhaayo tiro isdheer in laga dhigaayo cadadka la maydhaayo cadadka la maydhayo in tiro isdheer laga dhigayo waxaa kaloo laga qaadanayaa ruuxii muslimka ahee dhintay in la maydhaa inay tahay waajib oo waa fardu kifaaya fardu kifaaye waxaa la yidhahdaa waxa ummadda si guud u saaran laakiin haddii qaar ku kacaan oo cid ku filani ay ku qunto kuwa kale uu waajibku ka dhacaayo oo dembi ayna ku qabin waxaa kaloo laga qaadanayaa ragga inuu rag maydhaayo dumarkana inuu dumar maydhaayo oo dumarkii raggu maxramba ha u ahaadeene ma maydhayaan rag maydhi maayaan laakiin ninku xaaskiisii waa maydhi karaa sida saxiix ah gabadhuna ninkeedii waa maydhi kartaa sida saxiixa ah culammada qaarkood taa waa diideen oo waxay yidhaahdeen labadii isqabay xataa isma maydhi karaan laakiin addilay leedahay in labadii isqabay ismaydhi karaan addilla ayay leedahay oo nebigu sala allahu alayh wasalam caaisha ayaa wakhtigii nebiga madaxu xanuunay markaasaa waxay tidhi waa ra'saah alla madaxay madaxay xanuunaya tidhi markaasaa nebiguna sala allahu aleyh wasalam sidii oo kale yidhi waxa uu nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam hadal macnihiisu yahay haddii aad iga horrayn lahayd oo aad hortay dhiman lahayd maxaa dhibe kugu sugan haddaan ku diyaariyo oo ku maydho oo ilaahay dembidhaaf ku weydiiyo mawdicu shaahid waxaa ku jirtay waghasaltuki waxay ka deliishadeen culammadu inuu ninku gabadhii uu qabay hadday dhimato inuu maydhi karo waxay kaloo deliishadeen culammadu faatima binti rasuul sala allahu aleyh wasalam waxaa maydhay caliyu bnu abi taalib faatima binti rasuul sala allahu alayh wasalam waxaa maydhay caliyu bnu abi taalib baa maydhay saxaabadiina kumay inkirin waxay kaloo u deliishadeen caaisha waxay tidhi haddii arrinka wixii dhaafay dib laygu soo celin lahaa nebiga sala allahu alayh wasalam cidaan xaasaskiisa ahayn oo dumarkiisii ahayni ma maydheen nebigu sala allahu alayh wasalam markuu geeriyooday dee rag baa maydhay cali ay ka mid ahaayeen caaisha markaa waxay tidhi haddii arrinkii i dhaafay dib laygu soo celin lahaa maa ghasala rasuula allahi sala allahu alayh wasalam ilaa nisaa'uh rasuulka cidaan dumarkiisii ahayni ma maydheen ee iyaguunbaa maydhi lahaa adilladaasay culammadu u deliishadeen in labadii isqabay haddii midkood dhinto ka kale inuu maydhi karo madaahibta qaarkood taa waa diidan yihiin waxaanay leeyihiin ashyaadaa aad sheegteen dhammaantood waa khusuusiyo waayo waxay ku saabsan tahay cid la ogsoon yahay inay janno wada gelayaan oo caliy bnu abi aalib waa mashhuudun lahu biljanna wa caliyun fi ljanna waa min alcasharati almubashiriin biljanna faatimana waa sayidatu nisaa'i ahlijanna zawjaatu rasuulna sala allahu alayh wasalam waa ahlu janno marka maadaama intaa la deliishaday dhammaantood ahlu janno ay wada yihiin cid aan la ogayn jannada inay wada gelayaan oo calaaqadoodii guur inuu go'ayo iyo inaanu go'ayn laga warqabin yaa mid looga qiyaas qaadanayo maaha haa ciddii la og yahay inay janno wada gelayaan ha waayo zawjiyadii waa u baaqi laakiin cid aan laga warqabinoo la ogayn caaqibadooda iyo meeshay kala gelayaan zawjiyadooda inay baaqi noqonayso mid la og yahay ma aha sidaas aawadeeyana ismaydhin halkaasay ka saaray laakiin sida calaa kulli xaal qawiga waa sida kale waxaa laga qaadanayaa maydka marka la maydhaayo biyaha lagu maydhaayo in markaa lagu darayo sidri in lagu darayo oo biyo qasilleen in lagu maydhayo waxaana looga jeedaa inuu jidhka si fiican u nadiifiyo qasilku waxyaalaha aad u nadiifiyo jidhka ayuu ka mid yahay waana shay tabiici ah waxa fiican baa la yidhi xataa marka eh, ruuxu nool yahayba halkuu saabunta ka isticmaalayo inuu qasilka ka isticmaalo caafimaadkiiyo sixadana isagaa u fiican in qasilka lagu maydho oo saabuntan kimikada a ah layska joojiyo sida fiicani waa saas dadka qaarkood saabunba jidhkooda ma taabsiiyaan ama biicad bay ku maydhaan ama qasil bay ku maydhaan qasilkaa maydka in lagu maydho loo dooray oo wax kale aan laga beddel yeeli karin waxay ku tusinaysaa sha'ni khaasoo weyn inuu leeyihi hadday tahay nadaafadda iyo siduu u hagaajinayo siduu u maydhayo mid walba waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa maydhista ugu dambaysa in kaafuur lagu darayo caleentaa kaafuurka in lagu darayo waxayna yidhaahdeen culammadu caleentaasi jidhkay adkaynaysaa way udgoonaynaysaa inay kharribanto oo jidhkii uu hore u googo'o way ka ilaalinaysaa udgoonna waa u taraysa xasharaadkiina aad ugu dheerayn maayaanoo hore u cuni maayaan haddii kaafuurkaa lagu maydho taqayurkuna kuma soo degdegayo isbeddelka jidhka ku dhacaa kuma soo degdegayo waxaa kaloo xadiisku ku tusinayaa marka la maydhaayo xubnaha weysada iyo midigyada in lagu bilaabo oo xaggaa la horraan maydho awalan marka ugu horraysa waa loo istijaynayaa ruuxa marka la maydhayo maryaha ma laga bixinayaa oo iyadoo maryaha laga bixiyey ma la maydhi karaa mise isagoo mara saaran tahay baa la maydhaya sida saxiixa marada waa laga saari karaa waa mubaax waa bannaanta rasuulka khasaa'istiisa waxaa ka mida marada in laga saaraa inaynay u bannaanaynee marada lagu maydho khasaa'ista rasuulkay ka mid ahayd fuqahada qaarkood waxay yidhaahdeen dadka kale waa afdal iyadaan la qaawin oo mare loo daayey in lagu maydho sidaas hal mare loo daayey baa la maydhayaayo macalmaradii biyaha markaa la gaadhsiinaya xagga hoosena si fiican loo gaadhsiinaya gacanta ayaa la gashanayaa mare yar oo loo eh, gaar yeelay ama galoofiyada hadda la isticmaalo dabeedna waa loo istijaynayaa si ay biyuhu u gaadhaan intii laga istijoon jiray markaa loo istijeeyo dabadeed oo si fiican loogu istijeeyo tii markaa uu gashanaa wuu iska saarayaa ee galoofyada ahayd ama maryo loo tolay ahayd qaar kaloo cusub buu jidhka kale ku maydhaya wuxuu ku bilaabayaa xubnihii weysada waa u weysaynayaa markuu xubnihii weysada u weyseeyo weyse dhammaystiran ayuu u weysaynayaa waysadaa dhammayska tiran markuu weyseeyo dabadeed ayuu jidhka xagga midig ayuu biyaha ku horraan shubayaa dabeedna markaa madaxa iyo markaa saa'ir aljasadna saasaa biyaha loogu shubayaa waa la rogrogayaa gees walba biyaha waa la gaadhsiinayaa markaa marka la dhammeeyaa mar labaad haddana la soo bilaabayaa min alistinjaa laga soo bilaabo istijadii ilaa dhammaystirka maydhista loo maydhayo istijadii weysadii jidhka kale in loo maydho wahaakada marka loo maydhay dabadeed haddii dabadeed ay wax ka soo baxaan maydhista waa lagu celinayaa marka la maydhaayana sidii qofka wax lasoo soo yaro qaadayo haddii calooshiisa wax ku jiraan si ay uga soo baxaan oo kalea la yar cadaadinayaa marka haddii wax ka soo baxaan wixii waa in laga maydhaa maydhistana waa in lagu celiyaa haddaan waxba ka soo bixin saddex goor haddii la maydho maydhistu waa dhammaystiran tahay laakiin iyadoo la maydhay haddii dabadeed wax ka soo baxaan waa in lagu ceshaa intaa hore biyo cad lagu maydhi maayo waxaa lagu maydhayaa biyo qasille baa lagu maydhaya marka ugu dambaysana kaafuur baa biyaha loo yeelayaa alghaslata alakhiira salaatuljanaaze laguma tukanaayo iyadaan la soo maydhin salaatuljanaazuhu wuxuu noqonayaa maydhis dabadeed buu noqonayaa iyadoo qofkii la soo diyaariyey oo la soo maydhay oo la soo kanfay ayaa salaatuljanaasaha lagu tukanaya meelaha manaafidda cudbi baa laga gelinaya sanka iyo si aan wax uga iman ayaa labada dul ee sanka ama labada dalool ee sanka cudbi laga gelinaya manaafid kale hadday jiraan waa saas manaafidda kale caadigana waa lamid marada nebigu u dhiibay sala allahu alayh wasalam ee uu guntan jiray ee uu yidhi jidhkeeda xijiya waxaa looga jeedaa aahaarta nebiga sal allahu alayh wasalam barakadeedu si ay u gaadho oo tabaruk biaahaari nabiy sala allahu alayh wasalam ayaa ku sugan cidda kale ee saalixiinta ma la haleeshiinayaayo ruux salaax lagu tuhmaayo isagana maradiisa barakaysi laga barakaysanaayo ma loogu kanfi karaayo jidhkiisa ma loo xijin karaa meydkii ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahaan maya waayo waxay ka mid tahay khasaa'ista rasuulka sala allahu alayh wasalam bay ka mid tahay tabarrukaasi aasaartiisa laga barakaysanaya shakhsi kaleoo aasaartiisa iyo raadadkiisa laga barakaysanayaa ma jira bay yidhaahdeen waayo in nebiga looga qiyaas qaato sax noqon mayso qiyaaska waxaa u shartiyaa maqiiska iyo maqiisu calayhigu inay siman yihiin farqina aanu u dhaxayn dee nebiga fadligiisa cid la simani ma jirto farqina waa u dhexeeyaayo hadda salaaxi innaga agteenna maqtuucba ma aha waa madnuunun dannan haaliban wakhtigii saxaabada salaax kaleoo qaciyo aan ka nebiga ahayn waa la helayey waayo waxaa jiray alcasharatu almubasharuuna biljanna dad jannada looga markhaati kacay iyagoo arlada korkeeda joogaa jiray kuwaasoo kale salaaxoodu wuxuu ahaa mid la huba buu ahaa laakiin wakhtigii saxaabadu mar hadday tagtay wakhtigii taabiciintuna ay tagtay oo uweysna aanu joogin inna khayra taabiciina rajulun yuqaalu lahu uweys oo zaman dambe aynu joogno cid rasuulku uga markhaati kacay janno iyo khayriyo shakhsi ahaan iyo fardi ahaan ma hayno haddaynu wanaag ka aragno waxa ugu badan ee aynu ogsoonnahay wuxuu noqonayaa danni haaliba inaannu ku malaynayno inuu wanaagsan yahay in kaana axadukum maadixan akhaahu laa maxaalata falyaqul axsibu kada wallahu xasiibuhu walaa uzaki cala allahi axada waa midda kale ee saxaabadii rasuulku sala allahu alayh wasalam fudalaa'u saxaaba iyo alcasharatu almubasharuun biljanna aasaartoodii kamay barakaysan iyagoo nebiga uga qiyaas qaadanaya abuubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo cali iyo baaqi alcashara iyo fudalaa'u saxaaba oo kale aasaartooda qaar ka barakaysan jiray may ahayn hadday samayn lahaayeenna waa la soo naqlin lahaa low kaana khayran la sabaquuna ilayh hadday khayr ahaan lahayd way inooga dheerayn lahaayeen waata kale waxay u sababi kartaa fitno uu ku fitnoobo ruuxan aasaartiisa laga barakaysanaya oo way ka daran tahay ammaantii wejigiisa laga ammaanaayey nebiguna sala allahu alayh wasalam wuxuu arkay nin nin ammaanaya oo ammaantiisii xoogaa yacni ku xeel dheeraaday markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam uhi way xaka qatacta cunuqa saaxibik qoorgooy aad ku samaysa qoorgooyo ayaad saaxiibkaa ku samaysa waayo aasaarta laga barakaysanayaa waa ka sii xeel dheeraansho badan tahay ammaantii la ammaanaayey nebiga aasaartiisa marka laga barakaysanaayo xataa weysadiisaa loo dhigan jiray gacmaha la hoos dhigan jiro oo jidhkooda ay marin jireen candhuufta uu tufaayo baa sacabada loo dhigan jiray hadda ma aragtaa ashyaa kaleoo kharaa'ibana waa la soo naqliyay laakiin waxaa laga yaabaa bacdigeed inaanay asixin sida inay yidhahdaan saxaabada qaarkood kaadida nebiga sala allahu alayh wasalam bay cabbeen ummu ayman oo kale ka sheegaan hiya shaaribatu bawla rasuuli rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam bay yidhahdeen laakiin adunnu annaha lam tasix wain kaanat mashhuura waxaan filayaa inaynay asixin caamba ha ahaatee bacdi kale waxaa la soo naqliyaa markii mikfarku ka galay wejiga saxaabi baa ka soo jiidayey oo ilkihiisa kaga soo jiidayey suu uga soo saaro waxaana la yidhaahdaa siday qasaska taariikhdu sheegayaan dhiiggii nebiga sala allahu aleyh wasalam waa liqaad wa halkay ka tartiibiyeen inay yidhaahdaan wadaaddada qaarkood nebiga sala allahu alayh wasalam fadalaadkiisu najaase ma ahayn oo khasaa'is bay ahayd oo isagay u gaar ahayd dadka kale lama wadaagaynin ee wuxuu u maydhayay tacabbud ahaan bay ahayd laakiin calaa kulli xaal ashyaada noocaasi deliil bay u baahan tahay waxaana laga yaabaa qasaska caynkaasi la sheegayaa inaynay asixin walyaclam alطaalibu biana asiyara tajmacu ma saxa wama qad unkira waalqasdu dikru ma awrada ahlu siyar bihi wa in isnaaduhu lam yuctabar alxaafid alciraaqi alfiyadiisa siirada ku saabsan ee kunka bayd ah isagoo siiradii rasuulka sala allahu alayh wasalam doonaya inuu nadmiyo ayuu afeefanayaa xaafid alciraaq muxuu ka afeefanayaa inaan loo qaadan wuxuu sheegayee nadminayaa ee alfiyadan ku sheegay inay wada saxiixa tahay taasuu ka afeefanaya sidaa inaan la moodin markaasuu wuxuu yidhi ardaygu ha ogaado in siirooyinkiiyo taariikhdu ay kulansatoo kulmiso wax markaa saxiixahoo asaxay iyo wax munkara ah mid walba inay koobsatay ardaygu ha ogaado oo siiro iyo taariikh wax walba waa leedahay walow siiro nebiba ha noqoto qasadkuna wuxuu yahay markaan alfiyada nadminayo inaan sheego wixii ahlu siyar soo arooriyeen inaan sheego walow isnaadkiisu muctabar bayaanu noqonoo sanad markaas saxiixa bayaanu yeelan markaa saas aawadee shay kastoo aad siira ku maqasho ha moodin inuu wada saxiix yahay ha u qaado ta kale tabarrugga laga barakaysanayo cidaan nebiga ahayn waxay keensan kartaa inay wasiilo u noqoto shirki oo ciddaa salaaxa lagu tuhmaayo ama loo qabo inuu saalix yahay ee laga barakaysanayaa wuxuu noqon karaa dee mid saalixun xaqiiqatan ah iyo mid saalixun xaqiiqatan aan ahayn mid walba waa noqon karaa isagoo quluwi lagu samaynayaa dhici karta dee inaanu inkirin ila macsuum ma ahe waxaaba dhici karta inaanu saalix xaqiiqatan ahayn hadduu saalix xaqiiqatan yahay saalix kasta inuu caalim yahay ma aha ee waxaa dhici karta ashyaada qaarkood inay qalad tahay oo sharcan aynay bannaanayn inaan u garanayn baa dhici karta hadduu garanayo macnaheedu ma aha inuu ilaaba ilaa ka reebaayo oo taqriir cid aan taqriirkii nebiga ahayn taqriirkiisu xujo noqon maayo waayo ciddii kale khata waa ka aamusi kartaa laakiin nebigu waa macsuum marka furuuqda caynkaasi maadaama ay jirto cidaan nebiga ahayn sala allahu alayh wasalam in looga qiyaas qaatoo la yidhahdo aahaartiisa waa laga barakaysan karaa sidaasay noqonaysaa mid wax ku jiraan ahlucilmiga qaarkoodna ay u diideen oo ay yidhaahdeen ta noocaasi sax noqonaysa can cabdillaahi bni cabbaasin radia allaahu canhuma qaala baynamaa rajulun waaqifun bicarafa cabdullaahi bnu cabbaas wuxuu yidhi baynamaa ay fii zamanin wakhti oo rajulun nin waaqifun uu taagan yahay bicarafata carafa uu taagan yahe ku sugan yahay id waqaca waaba isagii soo dhacay id wakhtiyada qaarkood baa loo isticmaalaa fujaa'iye in loo jeedo waa marka baynaa iyo baynamaa ay daba dhacdo waa mawdican oo kale siday culammadu sheegeen iyadoo asaalatan id aan loo isticmaalin inay fujaa'iye tahay sida khaalibka ah haddana xaal naadiroo loo isticmaalo fujaa'iyaa jirta waa marka bayna ama baynamaa ay hor dhacdo oo iddu ka dambayso waaba isagii oo ka soo dhacay can raaxilatii daabbaddii u saarnaa ama hashii u saarnaabuu ka soo dhacay fa waqasathu qoortay ka jebisay aw qaala ama wuxuu yidhi fa awqasathu ma afcaluu ka keenay mise facaluu ka keenay waa isla maaddadii qoortay ka jebisay buuhi faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam wuxuu uhi rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam igsiluuhu bimaa'in wa sidrin maydha bimaa'in biyo ku maydha wa sidrin iyo caleen gob ku maydha ama qasil ku maydha wa kafinuuhu kanfa fii sawbayhi labadiisa mare ku kanfa waa labada maree uu ku ixraamnaa laakiin nusakha qaar waxay qorayaan wa fii sawbayni laba mare ku kanfa calaa kulli xaal labadii mare uu ku ixraamnaa baa loo jeedaa sida riwaayada kale caddaynaysa walaa tuxanniduuhu xanuud ha marinnina xanuudku waa shay udgoonoo maydka marka la maydho ayaa la marin jiray oo kafantiibaa xanuud loo marin jiray ama biyaha lagu maydhayaa wakhtiyada qaarkood in yaroo xanuuda lagu deli jiray waa udgoonno laysku dardaray walaa tukhammiruu ra'sahu madaxiisa ha daboolina fa innahu yubcasu yowma alqiyaamati mulabbiya maxaa yeelay isaga waxaa la soo bixinayaa la soo saarayaa maalinta qiyaame gudaheeda mulabbiyan xaaluu talbiyaysanayo oo odhanaayo labbayk allaahuma labbayk labbayka laa shariika laka labbayk talbiyadii xajka isagoo la imanaya ayaa aakhire la soo bixinaya marka maadaama camalkii uu ku sugnaa oo xajka ahaaye ahaayee ku dhex jiray lagu soo saarayo waxyaalihii muxrimka mamnuuca ka ahaa idinku ha u samaynina ee ka ilaaliya siduu markuu noolaaba ay ahayd inuu isaga ilaaliyo markuu muxrimka yahay ixraamkiisii u baaqiyeeloo yeeloo iminkana ka ilaaliya walaa tukhammiruu ha daboolina ra'sahu madaxiisa ha daboolina fainahu yubcau maxaa yeelay isaga waa la soo bixinaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaame mulabiyan xaaluu talbiyaysanayo oo labayk allaahumma labayk u odhanaayo ilaa aakhirihi bukhaari iyo muslim ayaa xadiiska soo wariyey wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugnayd walaa tukhammiruu wajahahu wa ra'sah wejigiisa iyo madaxiisa ha laakiin bukhaari wejiga ha daboolina ma soo warin baa la yidhi qaala almusanifu musanifku wuxuu yidhi alwaqsu kasru alcunuqi waqsiga waxaa la yidhaahdaa qoorta jebinta la jebiye ayaa la yidhaahdaa waqsi la yidhaahdaa xadiidkan waxyaalaha laga qaadanayo waxaa ka mida ruuxii camal ku dhintaa camalkaa uu ku dhintaa lagu soo bixinayaa haddii camalkaasi khayr yahay iyo hadduu shar yahay mid walba camalkii isagoo ku sugan baa la soo saaray tani masale khaasoo xadiiskani ku soo arooray laakiin xadiis caam oo sheegayaa wuxuu ku dhintay uun in lagu soo saarayo ayaa jira yubcasu kullu cabdin calaa maa maata calayhi addoon walba waxaa lagu soo saaraa wuxuu ku dhintay kii khayr ku dhintay khayrkaa lagu soo bixiyaa isagoo khayrkii samaynaya kii shar ku dhintayna sharka ayaa lagu soo bixiya kolba wuxuu ku dhintay ayaa lagu soo saaraa masaa'isha xadiiska laga qaadanayo waxaa ka mid a ah. maydka in la maydhaa walow muxrimba ha noqdee inay tahay mid waajib ah oo fardu kifaaya ah waxaa kaloo laga qaadanayaa ruuxii muxrimka ahaa in la maydhaa inay bannaan tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa maydka marka la maydhaayo in la nadiifinayo si fiican loo nadiifinayo oo sidriga lagu maydhayo dee wuxuu sheegayaa tanqiyo iyo tandiif iyo nadiifin ayuu markaa looga jeedaa waxaa kaloo laga qaadanayaa maydka in la kanfaa inay waajib tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa xaqa kanfantu inay markaa daynka iyo dardaaranka iyo dhaxalka mid walba inay ka horrayso kafanta iyo diyaarinta ka horraysa culammada qaarkood waxay kala saaraan daynka ku tacalluqa ee caynu tarika iyo ka ku tacalluqa dimmata yacni alshakhsi ka dimmada ku tacalluqa iyo kacaynta ku tacalluqa dabeed waxay yidhahdaan labada ha la kala qaado kacaynta ku tacalluqaa waa ka horraynaya tajhiiska laakiin ka dimmada ku tacalluqaa waa ka dambaynaya bacdu ahlicilmi tafsiilkaasay maraan shaaficiyaduna waxay ka mid yihiin qolyaha tafsiilkaa maray ka mid yihiin waxaa kaloo laga qaadanayaa ruuxa muxrimka ah in madaxiisa la asturaa ama madaxiisa uu asturaa inaanay bannaanayn xataa hadduu meyd yahay ou dhintay madaxiisa inaan waxba la saarayn ee madaxiisu inuu faydnaado oo waxba aynay saarnaan siday waajib ugu ahayd liajli alixraam ragga muxrimiinta ah ayaa hadday dhintaanna loo baaqi yeelayaa oo madaxooda aan loo daboolin waxaa la mida qofkii dumar ahayd ee muxrimadda ahayd ee iyaduna dhimatay iyadana wejigeeda lama daboolaayo oo dumarku markay muxrimaad yihiin wejiga inay daboolaan uma bannaanayn oo shay khaasoo ku dheggan ay ku daboolaan laakiin madaxa inay daboolaan dee waajib bay ku ahayd marka dumarku ragga waa kaga duwan yihin taas marka gabadhii muxrimaddee dhimatay iyada wejigeedaan la daboolayn oo la faydayaa halkaa waxaa laga qaadanayaa haddii ixraam ay ka madhan yihiin raggii iyo dumarkiiba marka la kanfaayo in wejigoodi iyo madaxoodaba la daboolaayo sidaas aawadeed dadka qaarkood markay aasayaan dadka dhintay inay yidhaahdaan dhabanka u banneeya iyo wax la mida inay yidhaahdaan oo dhoobada u saara daliil ma leh waxaa kaloo laga qaadanayaa cillada loo yidhi madixiisa ha daboolina udgoon ha marinnina inay tahay ixraamka in loo baaqi yeelayo cilladii waa tan la sheegay waa min baabi atanbiih waalimaa cala alcilla fa innahu yubcasu yowma alqiyaamati mulabbiya waxaa kaloo laga qaadanayaa tiib in la mariyo ama u ismariyaa ruuxii muxrimka ahaa ama ha noolaado ama ha dhinto lab ha noqdo ama dhadig ha noqdo inaynay bannaanayn ay xaaraan tahay waxaa laga qaadanayaa ashyaadii laga manciyey muxrimka inay sidii uga mamnuuc tahay waxaa laga qaadanayaa fadliga uu leeyahay ruuxa dhinta isagoo camal khayra ku jira sida ixraam oo kale camalkiisaasi inaanu go'aynin oo aakhirana lagu soo saaray faa'iidadu ku soo khatimay saaxibu taysiir alcallaam wuxuu yidhi أن man sharaca fii camalin saalixin min طلب cilmin aw jihaadin أو gayrihima wa min niyatihi an yukmilahu famaata qabla dalika ballaqat niyatuhu aطayibatu wa jara calayhi hamarathu ila yowmi alqiyaama wuxuu yidhi kii gudagala camal wanaagsan oo ama cilmi inuu doono ah ama jihaad ah ama hayrkeed ah camal wanaagsan buu gudagala niyadiisuna waxay tahay camalkaa wanaagsan inuu dhammaystiro wuxuu aan camalkii wanaagsanaa dhammaystirin niyadiisii wanaagsanayd waxay gaadhsiinaysaa camalkiisu inuu kaamil u noqdo ballaqat niyatuhu atayiba ay ballaqathu baa looga jeedaa waxaa gaadhsiinaysaa camalkaa wanaagsan kamaalkiisii niyadiisa wanaagsan baa gaadhsiinaysa samaradiisuna waa u soconaysaa ilaa maalinta qiyaame laga gaadhaayo laakiin niya tayib oo liajli illaah ah waa ynu arrinkaa ula yimi hadday qiso soo naqliyaan culammadu ay yidhaahdeen inan baa wuxuu bilaabay talabulcilmi xalqad buu ku taxmay cilmiga barashadiisuu bilaabay maalmo yar oo kooban markuu cilmigii dhegaysanaaye baa inankii waxaa u yimi geeri degdeg ah inankii baa dhintay ardaydii shiikhaa ka baran jirtay cilmiga mid ka mida riyoodo wuxuu ku riyooday inankii ibtidaa'iga iska ahaayoo jamaca culammada lala soo saaray isagoo culammadii ku jira waaya war waa taalib ibtidaa'iyuu ahaayee sidee zumratulculamaa loola soo xashriyey oo loola soo saaray ardaygii baa isagoo yaaban wuxuu u tegey shiikhiio wuxuu ku yidhi inankii yaraayo berigii dhoweed inoo yimi ee iska bilowga ahaa ee dhintay waxaan ku riyooday isagoo zumratulculamaa safka culammada isagoo ku jira ee jamaca culammadoo aakhira lala soo saaray culammadii baa wuxuu yidhi waxaa laga yaabaa inankaasi niyo wanaagsan inuu cilmiga ku doonaayo islahaa liajli illah waxaad u noqotaa caalim shareecada yaqaana ilahay dartiina cilmigaa u baro dabeedna niyadiisii in loo qaadaa laga yaabaa hmm, innama alacmaalu bianniyaat wa innama likulli imri'in maa nawaa marka hadduu niyeeyey liajli illaah u niyeeyey inuu caalim noqdo niyo ikhlaasna sidaa ku sameeyey ilaahay wuxuu siinayaa fadligii caalimku siinaya fadligii caalimka ayuu siinaya can ummi catiyata alansaariyati qaalat nuhiyna can itibaaci aljanaa'isi walam yuczam calayna sheekha shaarixu xoogaa waa ku tasarufay oo axaadiista wuu kala horhormariyey meelaha qaarkood oo munaasabaad ku eegay axaadiista qaarkood xadiiskii u munaasiba ayuu ku xijiyey oo tartiibtii shiikhu kitaabka u allifay mawaadic buu khilaafay darsigeennan maanta ana laba meelood ayuu khilaafay meel waa halkan oo halkan wuxuu hormariyey xadiidka abi hurayra waxaase sidii uu u allifay shiikhu waxaa horreeyey xadiiska ummu catiya can ummi catiyata alansaariyati qaalat nuhiina can itibaaci aljanaa'is ummi catiya waxay tidhi waxaa laga reebay can itibaaci aljanaa'is janaasooyinka inaannu raacnaa nalaga reebay walam yuczam calaynaa nalaguma adkaynin reebista nalaga reebaayo nalaguma adkaynin oo nahyiga nalaga reebaayo aad nalaguma adkayn bimacnaa si khafiifa loo nahiyaa macnuhu u dhacaya xadiiska bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiska kalena aan ku darno can abi hurayrata radia allaahu canhu can inabiy sala allahu alayh wasalama qaal asricuu biljanaazah rasuulku wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam janaasada la degdega maydka marka la aasayo la degdego hore u aasa fa innahaa in taku saalixatan maxaa yeelay janaasadu hadday ahaatay mid wanaagsan oo shakhsigani mid wanaagsan u ahaaday fa khayrun tuqaddimuunaha ilayh khayr baa u hormarinaysaan oo u daddejinaysaan wa in taku siwaa daalik hadday ahaato sidaa midaan ahayne ka soo hadhay oo aynay saalixo ahayn fa sharrun tadacuunahu can riqaabikum shar baa qoortiinna ka dhigaysaan ama qoorihiinna ka dhigaysaan yacnii dushiinna qoorta a ku sidaan shar baa ka dhigaysaan marka mar layba iska dedejiyoo hore u aasa bukhaari iyo muslim baa xadiiska soo wariyey xadiiska ummu catiya waxaa laga qaadanayaa dumarku janaasooyinka inay raacaan inayna mashruuc u ahayn oo sunne uma aha mubaaxna uma aha waxay culammadu haddaba isku hayaan sunnana yaynay u ahaan mubaaxna yaynay u ahaane karahatu tansiih ma u noqonaysaa mise xaaraan bay ka noqonaysaa dumarku inay janaasooyinka raacaan ma xaaraan bay ka noqonaysaa oo way ku dembaabayaan mise waa laga awlaysan yahoo waa laga fiican yahayoo karaahatu tansiih bay noqonaysaa oo fadligii ajarka waxay ka helayaan hadday raaci waayaan oo liajli illaah ay uga tagaan raacitaanka hadday laakiin raacaan dembina loo qori maayo ajarna ka heli maayaan culammadu waxay ka leeyihiin mas'alada laba qowl qowlu jumhuur iyo qowlu taa'ifatin min ahli ilcilm jumhuurka culammadu waxay leeyihiin waa makruuh karaahatu tansiih ayay dumarka ka tahay inay janaasooyinka raacaan ee iyaga waxaa u sunno ah oo fadligu ugu jira inay raaci waayaan taa markay la yimaadaan oo sameeyaan inay raaci waayaanoo liajli illaahi uga tagaan taasaa laga ajar siinayaa culammada badankoodu saasay mareen qayb culammada ka midii waxay yidhaahdeen may karaahatu tansiih uma ahee xaaraan bay ka tahay dumarku inay janaasooyinka raacaan waayo nebigu sala allahu alayh wasallam waa ka reebay jumhuurku waxay deliishanayaan walam yuczam calaynaa nalaguma adkaynin oo waxay yidhaahdeen inaan lagu adkaynoo casmi lagu samaynin waxay faa'iidaynaysaa inaanay xaaraan ahayn ee karaahatu tansiih ay tahay nuhiina haddii ay saxaabadu yidhaahdaan ama cid saxaabada ka mida ay tidhaahdo saasaa nalaga reebay culammadu waxay yidhahdeen xukmu rafcay leedaho waxay ka dhigan tahay inay yidhaahdaan nebiga sala allahu alayh wasalam baa naga reebay saasay ka dhigan tahay oo la odhan maayo waxaa laga yaabaa in khulafaa'u raashidiinka qaarkood ka reebeen lama odhanayo ee xukmu rafci baa la siiya hadduu saxaabigu yidhahdo umirna ama nuhiina ama uxilla lana ama xurrima calayna waayo kullu daalika waxay noqonaysaa ciddii amarka lahayd oo nahyigii iyo amarka sharciga ah ciddii lahayd oo rasuulka ah sala allahu alayh wasalam inuu yahay ka amray ama ka ka reebay ama ka u xalaaleeyey ama ka ka xaaraantinimeeyey marka waxay ka dhigan tahay in la yidhi nahaanaa rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam can itibaaci aljanaa'is ayay la xukum tahay marka xukmu rafci bay leedahay culammada jumhuurku waxay yidhahdeen walam yuczam calayna baa noogu daliila inaanu muxaram aynay ka ahayn xaaraan inaynay ka ahayn dumarku inay janaa'ista raacaan waayo hadday xaaraan ahayd casmi baa lagu samayn lahaa oo nahyi casmiyo go'an ya oo adag baa laga nahyi lahaa daa'ifada kale culammada ka waxay leeyihiin qaacidadu waxay tahay annahyu yaqtadii ataxriim nahyigu wuxuu keensanayaa xaaraantinimayn haddii daliil ka sarfinayo ka leexinayo aan la helin nahyina hadduu soo arooro lama shartiyo in markaa tawkiidaad kale iyo adkayno kale inay raacaan looma shartiyo inuu xaaraan faa'iidaynayo ee mujarad nahyiga soo arooray baa taxriimka iskii u faa'iidaynaya marka walam yuczam calayna daliil ka sarfinaya nahyiga taxriimkii ma aha oo waxay tilmaamaysaa adkayn nahyiga ka siyaada ah na laguma adkayn dee nahyigu inuu taxriim faa'iideeyo miyaa loo shartiyaa casmi iyo adkayn ka siyaada'a nahyiga miyaa loo shartiyaa maya looma shartiyo marka qaacidadu waxay keensanaysaa inuu nahyigu taxriim faa'iidaynaayo calaa haada waxay noqonaysaa dumarku inay janaa'ista raacaan oo amwaadda dhimatay marka la soo aasayo inay raacaan oo la rafiiqaan ilaa xabaalaha laga gaadhayo inay xaaraan ka taho inay u bannaanayn kullu daalika khilaafkaasi wuxuu ku saabsan yahay waa haddii dumarkii ay ka madhan yihiin baroor iyo cawraadka inay faydaan iyo ragga inay dhex galaan iyo inay raggii fitneeyaan iyo sabir darre inay la yimaadaan iyo inay baroortaan waxyaalaha markaa waxa weye muxaramaadkee kale markay ka maran yihiin oo shay kaloo xaaraani aanu raacin xaaladda caynkaasa khilaafkaas ku saabsan yihi laakiin waxaa la ysla ogol yahay haddii mukhaalafaad kale dumarkii ku kacaan itibaaculjanaa'is inuu xaaraan ka yahay markaas waa biitifaaqi alculamaa oo wax khilaafi markaa kuma jiro sababta looga reebay dumarku inay raacaan janaa'istana waxay tahay dumarku waa qalbi jilicsan yihiin sabirkoodu waa yar yahay raxmaddoodu waa badan tahay markay arkaan qofka ay jeclaayeen oo la aasayo waxaa laga yaabaa dee inay iskaba ooyaan inay iskaba baroortaan waxaa laga yaabaa marka waxa weeye xaalaad marka aan fiicnayn marka inay ku kacaan oo xaaraan ah ta kale itibaacay raacayaanna waxaa dhici karta raggii inay fitnayso marka dariico maadaamay u noqon karto yacnii wixii xaaraan markaa sabab u noqonaya marka horeba xaaraan baa laga dhigaa waa min baabi saddi dariica walow xaaladdan ba yayna ku jirinba si aan taasiba u dhicinba xasman lilmaadda marka horeba loo manciy sidaas aawadeed waxaa laga qaadanayaa adilada soo aroortay ee itibaaculljanaa'is fadliga u sheegaysa ee tilmaamaysa ruuxa markaa janaase raaca oo janaasadaa markuu raaco ilaa inta lagu tukanayo la jooga waabuu inoo keeni doonaabe inuu ajar weyn helaayo buurta uxud ajar la'eg inuu helaayo addilada caynkaasa inaynay soo gudagelayn dumarkii inaynay soo gudagelayn oo man iyaday tahay siiqo cumuum faa'iidaysaa oo mantu shardiye ay tahay haddana xaaladda caynkan ah yaguma soo gudagelayaanoo fadligaa iyo ajarkaa weyn ku heli maayaan biittifaaqi alculamaa janaasadii inay raacaan walow maxaadiir kaleba ha ka marhnaadaanbe saas aawoodee cumuumaadka in loo deliishadaa deliil khaasoo nahyi aba meesha yaallo ka khaas yeelaya oo caam iyo khaas markay iscaaridaan dee waa laysku khasisaa yaa haddii itibaaculjanaa'iz caynkaa yahay bal ka warran ziyaaradii ay xabaalaha booqanayeen dumarku taa lafteeda culammadu aad bay isugu khilaafaan ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihiin xabaalaha inay booqdaan dumarku waa karaahiyo hadday maxaadiir ka madhan yihiin oo mukhaalafaad sharciga ka madhan yihiin karaahiyay noqonaysaa bay yidhahdeen ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen may dumarku inay xabaalaha booqdaan walow maxaadiirba ha ka madhnaadaane oo mukhaalafaad sharciga ha ka madhnaadaan ikhtilaad ha ka madhnaadaan cawrada inay faydaan ha ka madhnaadaan tabarruj ha ka madhnaadaan niyaaxa iyo baroor ha ka madhnaadaan ikhtilaad ha ka madhnaadaan inay udgoonaysa sii mariyeen ha ka madhnaadaan mukhaalafaadoo dhan iyagoo ka wada madhan booqashada xabaalaha ay booqanayaan haddana uma bannaanay yidhaahdeen daa'ifa culammada ka mid saasi ka saareen waayo deliil gaaraa la hayaa inuu nebigu ka reebay sala allahu alayh wasalam oo lacana rasuul ulahi sala allahu alayh wasalam zaa'iraati alqubuur waalmutakhidiina calayha almasaajid rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu nacdalay dumarka xabaalaha booqda iyo dadka ka yeesha xabaalaha korkooda masaajidda ka dhigtaa rasuulku sala allahu alayh wasalam waa nacdala haddii nebiguna sala allahu alayh wasalam cid nacdalo dembi ay la yimaadeen ku nacdalo waxaa laga qaataa dembigaasi inuu yahay min kabaa'iri dunuub dembiyada kuwooda waaweyn inuu ka mid yaho sakaa'irta aanu ka mid ahayn xadiiska sidaa ku soo aroorayna waa sugan yahay duruq kala duwanna waa leeyahay oo saxaabo mutacadid oo kala duwan baa soo wariyey min xadiisi ibni cabbaas wa min xadiisi xasaan wa min xadiisi abi hurayra duruqda qaarkoodna sanadkoodu waaba jayid marka waa xadiis sugan weeye marka booqashadii dumarku xabaalaha booqanayeen sidaas yadaabay mamnuucu tahay qowlka odhanaya karaaha odhanaya wuxuu noqonayaa qalad waayo shay nebigu sala allahu alayh wasalam cidda samaysa uu nacdalay in la yidhaahdo waa makruuh karaahatu tansiih ma suuragal aha ma shay aan xaaraanba ahayn buu nebigu sala allahu alayh wasalam cidda samaysa ku nacdalayaa xaasha wakalla shay aan xaaraanba ahayn oo laga fiican yahay in la sameeyo laakiin la samayn karo in la yidhahdo rasuulku sala allahu alayh wasalam cidda samaysa waa nacdalayaa ma suuragal aha qowl khalat ah qowlka noocaas haddaba ra'yi baa jira shaykhulalbaani uu isagu maray oo odhanaya dumarkii xabaalaha inay booqdaan haddii waxyaalaha mukhaalafaadka ay ka madhan yihiin marmaraan badnayn inay booqdaan oo mar iyo laba iyo wax la mida ay booqdaan oo aynay farabadsan dhibi kuma sugna laakiin inay farabadsadaan ayaa la mancinaya lacnadduna ku dhacaysa shiikhu sidaa wuxuu u yidhi laba arrin waa midda koowaadee wuxuu sidaa u yidhi waxaa soo aroortay dumarkii saxaabiyaadkaa qaarkood inay xabaalihii booqdeen inay xabaalihii ay booqdeen wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam nebiguna sala allahu alayh wasalam aanu ku inkirin oo gabadhii xabaalaha dul joogtay ka dul ooyaysay nebigu sala allahu alayh wasalam waxau yidhi sabir may garanayn nebiga sala allahu alayh wasalam dabeedna waxay ku tidhi ilayka cannii iga tag bay tidhi waxay haleelay kuma haleelinin mana odhan nebigu sala allahu alayh wasalam xabaalaha inaad timaaddaa marka horeba kuma bannaanaa marka taqriir baa halkaa ku jira buuli waa midda labaadee wuxuu idhi caaisha ayaa rasuulka sala allahu aleyh wasalam waxay ku tidhi haddaan xabaalaha booqdo maxaan idhaahdaa dabeedna nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu u laqimay ducadii iyo dikrigii la odhanayey marka xabaalaha la booqdo mana odhan kuma bannaana maadaama labadaa xadiis ba loo haya buu yidhi inaanay wada mamnuuc ahayn baa laga qaadanaya waa ijtihaadka shiikha wuxuu kaloo shiikhu yidhi xadiiskan alfaaddiisa waxaa soo aroortay lacana rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam zawaaraati alqubuur iyo zaa'iraati alqubuur marka mid wuxuu sheegayaa mubaalaqo zawaaraat waa kuwii u booqashada badnaa xabaalaha midna wuxuu sheegayaa zaa'iraatu aslulficli sheikhu wuxuu u qaatay in tacaarud ku jiro oo labadu iska hor imanayaan sidaas aawadeed wuxuu yidhi labada waa la kala arjaxayaa oo zawaaraat baa maxfuud ah zaa'iraatna waa shaaddah saas aawadeed manciga iyo lacnadduba waxay ku dhacaysaa inay dumarkii farabadsadaan booqashada xabaalaha la booqanayo laakiin marmar naadira inay booqdaan iyagoo mukhaalafo ka madhan waa bannaan tahay bal sheikhu waa mustaxab buuri ra'yiga caynkaasee sheikhu maray kollay wakhtiyada qaarkood waa raacay laakiin kadib waxay ila raajix noqotay siday culammo doori ay marayaan oo inaan la kala farqinaynin in badan inay dumarku booqdaan xabaalaha iyo in yar inay booqdaan mid walba inay tahay midaan u bannaanay wejigaasaa inshaa allahu arjax ah culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen cid salafkii ka mida oo yidhi dumarka mustaxab bay u tahay inay xabaalaha booqdaan ma jiraan bay yidhahdeen oo shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu odhanaya axad min ala'imma ma istixbaabin sheekh albaanina si itlaaq ayaanu istixbaabine si muqayad ah oo qaliil ah buu ugu istixbaabay hadday mukhaalafaad ka madhan yihiin arrinka uu sheikhu sheegay culammada kale waxay kaga jawaabeen waa midda koowaadee axaadiistan ku soo aroortay zawaaraat alqubuur iyo zaa'iraat alqubuur waxay yidhaahdeen mutacaarido ma aha tarjiixa la kala arjaxayaana waa farcu tacaarud mar haddayna iscaaridinna in la yidhaahdo maxfuud iyo shaad bay kala yihiin ma suuragal ahee waxay noqonaysaa axaadiistani waa isku mid isku macnayna sheegaysa waana sugan tahay labaduba waxay yidhaahdeen xadiiska waxaa lagu soo wariyey zuwaaraat iyo zaa'iraat dabdiga zawaaraat iyo zuwaaraat waa laysugu khilaafay za'du miyay godantay mise waa kor dhiganta agsarka culammadu waxay u xarakeeyeen zuwaaraat inay tahoo za'du godan tahay bacdi laakiin zawaaraat u dabdiyey sida sheekh albaaniba u deliishaday waa jiraan haddii lagu socdo siday badanku u dabdiyeen ee u xarakeeyeenoo zuwaaraat ah mubaalaqa meesha kuma jirto wasniga fucaalaat ahi awsaanulmubaalaqa kamaba mid ahba marka calaa haada wax mubaalaqo meesha ku sugani maba jirtaba marka zaa'iraat iyo zuwaaraat waa bimacnan waa wejiga koowaad ee laga jawaabayo wejiga labaad waa in la yidhaahdo haddii laga soo qaado fardan wa taqdiiran sida bacdi u dabdiyeen inay taho zawaaraat ay tahay zawaaraat mutacayin uma aha inay mubaalaqo noqoto waxay aqbali kartaa inay nisba tahay nisba inay tahay aqbali kartaa wa maca faacilin wa facaalin faciil fii nasabin aghna can ilyaai faqbil oo wasniga facil iyo faacil iyo facaal mid walba nisbe in loo isticmaalo oo duu kada laga tilmaamayo ibnu maalik wuxuu ku sheegaya alfiyada wamaa rabbuka bidallaamin lilcabiid baa ka mid a bidallaam mubaalaqa loo fasiri maaye bidii dulmin baa loo jeeda mid dulmi u saaxiiba ma aha rabbiga ee mid u dulmi badan ma aha lama odhanayo waayo macno faasidaa ka imanaya haddii la yidhahdo uma dulmi badno waxay noqonaysaa dulmi badnaantaa la nafiyey oo loo diidaye dulmi yar looma diidin baa ka dhalanaysa taasina waa faasid waa macno baatila marka calaa haada mubaalaqa ma ahe waa nisbo haddii la yidhahdo waa nisbo dawaatu ziyaarati alqubuur dumarkii xabaal booqadka u saaxiibka ahaa haddii la yidhaahdana calaa haadaa wax mubaalaqii kuma jirto xadiiskii zaa'iraatna diidi maayo ma khilaafsan waa jawaab labaad jawaab saddexaad haddii la yidhaahdo zawaaraat weeyi marlabaadkana la yidhaahdo mubaalaqaa looga jeedaa mubaalaqadu mutacayin uma ahaa inay tahay mubaalaqo ficilka ku dhacday ee mubaalaqadu mar waxay u dhacdaa xagga ficilka marna xagga faaciliinta marna xagga mafcuulka bay mid walba u dhacdaa marka haddii la yidhaahdo mubaalaqada waxaa laga tilmaamayaa dumar fara badan oo xabaalo booqda oo laga tilmaamayo faaciliinta ayaa badan walow mid kastaba mar qudha ha ka dhacdo haddii jamaca dumar ee muslimaadkaa ah dhammaantood mid walba mar booqato dee waxay noqonaysaa xabaalihii inaan dumar ka dul faaruqin oo dee dumar fara badan oo xabaalihii booqanaya meeshii ay jiraan calaa haada haddii lahay mubaalaqadu faaciliintay u dhacaysaa markaa lafteedana xadiiska caariri maayo zaa'iraad sheegaaya saddexdaa weji mid walba haddii laga jawaabo waxay noqonaysaa inaan xuja ugu jirin ay noqonaysaa asalna waxa ayn labada xadiis ayna iscaaridsanayn ama axaadiista keliya adilada kale loo deliishaday inay saxaabiyaadka qaarkood sidaas sameeyeen ama in la yidhaahdo nebigu kuma inkirin waxay yidhaahdeen ixtimaalaad baa geli karaa waxaa dhici karta inay tahay qabla nahyi alkhaas ila ziyaarada xabaalaha la booqanayo nahyi caama markii hore la nahyi markii dambena rukhso caamaa la rukseeyey haddana waxa kaloo la hayaa nahyi khaasoo dumarka laga reebaayo waxay aqbali kartaa nahyigan khaaski isagu inuu dembeeyey wakhtigan caaisha nebiga ay weyddiinaysa iyo wakhtiganay gabadhu xabaasha dul tagtay iyo kullu daalika waxaa dhici kartaa inay qabla nahyi tahay waxaana dhici karta bacda nahyi inay tahay ixtimaalaad baa ku jira nahyigii oo xaadir ahoo maanic ah baa meesha yaalla mubiixna waa yaallaa zamankiina ma ogin ixtimaalaad baa meeshii geli kara maadaama ixtimaalaadkaasi geli karaan inaynu idhaahno marka waxa weeye nahyigani waa mansuukh oo waxaa nasakhay ficilkaas dee ma suuroobi karto waayo lama isbaatin karo isagu inuu dembeeyey qaacidaduna waxay tahay alxaadiru muqadamun cala almubiix waa qaacida sharciya waa midda kale ee gabadhan xabaasha ka dul ooyaysay waxaa dhici karta ziyaaratu alqubuur inayna u imane itibaaculjanaa'is inay ahayd waxaa kaloo dhici karta ziyaaratulqubuur inay u soo bixineen xabaashu iyadoo cala sabiili ittifaaq u dul maraysay inay haddana markaa oohinta qabsatay markay aragta marka ficilkana haddii ixtimaalaad galaan dee xuja kuma jirto oo weji muxtamila laysagama deliishan cala kulli xaal sida ixtiyaadku ku jiraa waxay tahay ee salaamadu ku jirtaa in dumarku asaalatan xabaalaha aynay booqanna janaa'istana raacin waa sida qawisane xoog gali weeye oo in yar iyo in badan toonna uma bannaana waana laysla ysla oggoliyey wax khayra inayna ka helayn aksarka culammadu bale culammadii salafka wax istixbaabay lama hayo qowl xaadisoo soo darriyoo waa dambe culammada qaarkood la yimaadeen bacdu bacdulxanafiya oo yidhaahdeen mustaxab baannu ka qabnaa ziyaaratu alqubuur dumarku inay sameeyaan ka rijaal ee waxay yidhaahdeen ittifaaqii a'immadee diidaayey baa ka hor maray marka qowlkaasi wuxuu noqonayaa marduud ayuu noqonaya xadiidka kale wuxuu faa'iidaynayaa in janaasada marka la aasayo lala degdego taasna waxaa laga qaadanayaa degdeg in loo diyaariyo meydka marka la aasayo iyo qaadista la qaadayo mid walba in lala degdego oo asricu biljanaaza waxaa soo gelayaa xagga diyaarinta la diyaarinayo iyo qaadista la qaadayo mid walba waxyaalaha khaladadaa waxaa ka mid a maydkii inaan lala degdegina la yska dibdhigoo layahaa tallaagadda noogu rida qof maqanoo daba jira ayaa lala sugayaay arrinka noocaasi waa mukhaalafo sharci ah nebigu siduu amray sala allahu alayh wasalam bay khilaafsan tahay nebigu wuxuu amray in hore loo aaso ruuxaan waxba u kordhinaynin ayaa leh anigu inaan ku quustaan rabaaye aan buddhigee ila suga oo laba habeen ama saddex habeen ha iskaga jiro tallaagadda ha ku jiro aniguna dabadda aan uga imaado maxaa loola sugayaa ma jannu gelinayaa waxa ugu badanee uu samaynayaa sawmaha inuu u duceeyo ducada ma waxa u shartiya inuu isagu xaadiro isagoo ka maqanba hadduu duceeyo so ducadiisu anfici mayso amarkii sharcigahaa maxaa loo khilaafayaa rasuulkaa amray asricuu biljanaaza janaasada la degdega yani degdeg u diyaariyo hore u aasa xadiis kalea wuxuu sheegayey qofka maydka ah in maydkiisa reerka lagu ag xabiso uu ku ag sugnaado hore loo aasi waayo inaanay ansab ahayn xadiis kaloo sheegayana waa jira oo diidaya marka waxa weeye waxyaalaha qaladkae dhacay ka mid tahay marka la sii sida lafteeda dadka qaar waa la tukubaan markaa lafteeda in lala tukubo maaha surco ziyaado oo wax yeelaysa waa inaan lala degdegin laakiin tukub marka aan la dhaqaaqayna waa inaan la samayn degdeg u munaasiba oo aan waxba yeelaynin waa in lala degdegaa wuxuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam hadday wanaagsan tahay khayr baa u hormarinaysaan khayrka loo hormarinayo waxaa loo jeedaa dee waxa ka horreeya kaannahu in la leeyahay khayrkaa inaad ka xabistaan ma aho ka dib dhigtaan haddaynay wanaagsanayn oo ruux wanaagsan aynay ahaynna shar baa qoortiinna ka dhigaysaan marka mar layba ama saalixa ha noqoto ama yaynay noqone hore isaga aasa hore isaga aasa ahlucilmiga qaarkood taasay ku camal faleen oo sheikhii cilmiga badnaa ee moxamed naasiriddiin alalbaani la odhan jiray markii uu sakaraadayay wuxuu ku dardaarmay haddaan nafbaxo ruux maqan oo qaraabadayda ka mida ilaa ay a'aastaan ha u sheegina waxaan ka baqayaa buu idhi cawaatifta dadka qaarkood inay keensato inay yidhaahdaan ilaaba ilaa lana suga marka i aastaan dabadeeduun u sheega ee intaydaan i aasin ruuxaan jooginoo iga maqan haba u sheegina inaan dhintay sheikhii kale cilmiga badnaa ee maxamed ibnu saalix alcuthaymiin la odhan jiray markii loo sheegay dardaarankaa wuxuu yidhi axya sunnata xayan wa mayta sunnaduu nooleeyey isagoo nool iyo isagoo dhintay mid walba ya oo sidaas inay sunnada waafaqsan tahay oo sidaa sunnada alla sameeyo taasuu wuxuu leeyahay xataa markuu dhintu sunnada nooleeyey maydka marka la sido waxaa nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam inay tidhaahdo qadimuunii qadimuunii hadday wanaagsan tahay waxay tidhahdaa i hormariya i hormariya ila socda yaa yadii baa waxay degdegsanaysaa intan lala sii socdo bay raagsanaysaa waa hadday wanaagsan tahay hadday xun tahayna waxay tidhaahdaa war xaggaa ii waddaan yaa war xaggaa ii waddaan bay tidhaahdaa taana xadiis baa sheegayoo nebigu sala allahu alayh wasalam ku tilmaamay ha yeeshee culammadu waxay yidhaahdeen asricuuda marka laii ii dedejiya masalay ka reebeen ku saabsan qofku hadduu faj'a u dhintoo muutulqafle yahay oo aan la hubin inuu dhintiyo in kale in loo kaadinayo ila dadka qaarkood baa iyadoo loo qaatay inuu dhintay xaqiiqadu ay noqotay inaanu dhiman oo ay dhici karto qofku inuu koomo ku jiro marka arrinka caynkaase ee keensanaya in laga baaraan dego dhimashadiisii oo la hubsado waa loo dibdhigi karaa oo waa si geeridiisa loo xaqiiqsado waxay kaloo culammada qaarkood ay yidhaahdeen badnaanshaha loo badinayo jamaca ku tukanayana qadar yar waa loo dibdhigi karaa ama ruux qaraaboo aan fogayn laakiin dadka foga iska maqanee debada jira ta noocaasa in layahay waa lala sugayaa oo tallaagadaa loogu ridayaa mid markaa munaasiba ma aha su'aal baa waxay ku saabsan tahay qofka gubta oo jidhkiisi dee uu googa'ayo oo biyihii aan xamilaynin see loo gelayaa waxay ahlucilmigu yidhaahdeen waa loo gegabaynayaa qofkii haddaynay suuragal ahayn in loo maydho oo jidhkii markaa waxa weeye aanu ishaysannin oo aanu biyo loogu maydho aanu xamili karayn yutayammamu lahu waa loo gagabaynaya waxaa la mida ah haddii biyo la waayana waa loo gagabaynayaa iyo haddii la waayey meel dhow oo laga helayaana aynay jirin markaana waa loo gagabaynayaa dhibina kuma sugnaa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atubu ilayk